taxqiiqan inuu uga baxo wa imaa taqdiiran inuu uga baxaa soo socotoo ku cadfan ism maxaa la yidhahdaa isimkan cadligaa ku jira maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa isimka inuu ka baxo siiqadiisii asalka aheed ka bixidaasaa labaa mid waa xaqiiqo midna waa taqdiir waa la iskaga qadaray xaqiiqo lama hayee ka bixidda isimku inuu siiqadiisii ka baxay mar waa xaqiiqo inuu ka baxay waa la xaqiijiy marna waa taqdiir inuu ka baxayaa lagu qadara maxaa loola jeedaa waa xaqiiqo marka waa xaqiiqo maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa isimkan inuu siiqadiisii ka baxay waa xaqiiqo waxaa la dhihi karaa inuu maalaayansarif yahay cillo aan ahayn in la helo oo tusayda inuu siiqadiisii ka baxay isimkan inuu siiqadiisii ka baxay waxaa loo deliishanaa calaamad aan ahayn maalaayansarifnimada aa loo deliishana markaas waxaa la leeyahay isimku siiqadiisi waa ka baxay cadliyaa ku jira taxqiiqa haddii lagu yidhaha taqdiiran laakiin isimkan inuu ka baxay siiqadiisi asalka aheed maa laa yansarifnimadaa loo deliisha calaamad kale lama hayo fiiriya markaa kawaakibkaa kuu sharaxa imaa taxqiiqan fiiri meesuu ka qabtay wuxuu ku yidhi bian yadulla daliilun wa in daliilku tusaa daliilkoo hayru manci sarfi maa laa aan ahayn calaa khuruuji isimku inuu ka baxay can siiqatii siiqadiisii alaliyati asalka loo nisbeeyey ah. marka la leeyahay isimkanu cadliyaa ku jira cadliguna waa muxaqaq waa marka isimkan uu ku tuso inuu siiqadiisii ka baxay daliil aan ahayn maalayn sariifnimada tusaale waxaa ka mid ah isimka cadligu ku jiro ukaaraa marartu waxaan soo maray biniswatin dumar dumarkaasoo ukhana kuwii hore aan ahayn kuwo kale ah kuwii hore maaha waa kuwo kale biniswatin ukhara ukhara waxaan leenahay isimkaanu waa ka baxay siiqadiisii cadligaa ku jira waxaa kaloo ku jira cilo kale oo ah sifanimo saas darteed waa malaynsanay marartu biniswatin dumarkoo ukhara aan leenahay fadxaan saarayna maxaa noogu daliila inuu ka baxay siiqadiisii waxaa noogu daliil ah ukhara mufradka ay ka timid ukhraa ah, ukhraa gabar kale ukhraa wey mufradku ukhraaduna waa mu'anafkii aakhar aakhar nin kale wey aakhar waa afcal ku socda aakhar nin kale ukhraa gabar kale waxaa lagu yaqaan marka wasnigaas oo mudakarkiisu ku socdo afcal muanaskiisuna ku socdo ficla ilaa ukhraa waa ficla marka la jamcina alaa la gelshaa muanaka ah, inahaa laixda lkubar kubraa ay ahayd mufradada kubar ukar soo ku wasni maaha fucal inaha lda ubr alubr soo maaha waxaa leedahay afdal min fadli badan gabadhi maxay leedahay fudla gabar fadli badan haye dumar badanna fudal aad leedahay fucal ukar oo kale alaad gerida alfudal aad leedahay al waa inaad gerida alukar alfudal alkubar alfucal alaa la gershaa marka la jamcina marka ukar halkaa laga keeno asal waa alukar marka hore waxay ahayd al uqar waa laga soo leexiyey ashiyaa laga jaray uqar aa leyii marka meesha laga soo leexiyey ilaa cadligu waa leexin waa maxe al uqar maxaa yeelay fuclaa muanafka jamciisa al waa in la gelshaa al waa in la gelshaa waxaa la mid ahaa la yidhi alfaada tawkiidka wax lagu adkeeyo jumac iyo kutac iyo busac iyo buac iyo kuwaasoo dhan waa la mid oo calamnimo iyo cadligaa ku jiro dhammaan waaa waa macaarifa la yidhi dhammaantood waa macaarif وأma الcadل cadli fahuwa cadligu khuruuج اsmi waa ismka ka bixidiisa can siiqatii siiqadiisa u ka baxo siiqada alأصliyati asalka loo nisbeeyey imaa taxqiiqan xaqiijin inuu uga baxo wadalika mihaalkii kauxaada mid mid oo kale wey laba gooraad ku celay markaad macnaynaydo mid mid waa mawxada mid mid waa unaaca labo labo waa mafnaa laba labo fiir muxuu ku socdaa fucaal mafcal saasaad ku waday fucaal mafcal fucaal mafcal uxaada fucaal wey mawxadna waa waa mafcal waa mafcal unaaca waa fucaal mafnaa ulaaثa waa fucaal mlad waa mafcal rubaaca waa fucaal marbacna mafcal haakada ilal cashara saas ku wad marka khumaas maqmas sudaas masdas subaac masbac sumaan mathman tusaac masbac waay kuwaanaa ka mid ah kawxaada mid mid wa mawxada mid mid wa hunaaa labalabo wa mathnaa labalabo wa hulaaha saddex saddex wa mahlasa saddex saddex wa rubaaca afar afar wa marbaca afar afar wahaakadaa walamru arrinku haakadaa sidaasuu ahaaday ila alcasharati in intii laga gaaro fa inahaa alfaadaas macduuratu waa la soo leexiyey waxaa laga soo leexiyey can alfaadi lcadadi cadadka alfaadiisii alfaadii al usuuli oo usuusha ahaayeen mukararatan xaalo ay tahay alfaadaas mid la soo celceliyey nusqooyinka gabalna waxaa ku qoran almukararati waa laga sifaynaa alfaadii almukararati oo la soo celceliyey alfaad daran oo uaada ah uxaada waxaa laga keenay ismulcadad la celceliyey waaxid waaxid ay eed marka hore markaasaa leed uxaada mawxad halkaa laga keenay waaxid waaxid sunaad halkaa laga keenay isnain isnain mafna halkaa laga keenay isnain isnain ulaasa halkaa laga keenay alaaa alaaa mls halkaa laga keenay alaaa alaaa rubaac halkaa laga keenay arbaca arbaca marba halkaa laga keenay arbaca arbaca saas ismu cadadkii oo laba goor la soo celiyey aa laga soo leexiyey markaasaa lafdigan loo isticmaalay macnihii labadaahana waa kutusaa soo celintiina waa ka deeqtoomi ah. markaad tidhahdaa uxaadda khalaas laba waxaa leedaa mid mid mawxadda mid mid fiiri macnihii wad haysataa lafdigiina soo noqon ma waxaa la rabaa in macnihii la helo lafdigiina aan laba jeer la soo celiyo marka alfaadan cadliyaa ku jira uxaadda halkaa laga keenay waaid waaid ah. halkaasaa laga keenay ah. unaa halkaa laga keenay inain inain rubaaca halkaa laga keenay arbaca arbaca marka sifana waa ku jirtaa cadlina waa ku jira oo haddaan waaxid idi waa sifo waaxidnimadu waa sifo midnimadu waa sifo labanimadu waa sifo saddexnimadu waa sifo marka صifana waa ku jirtaa cadlina waa ku jirtaa saas ma la ynصariفaya smaada cadliga ku jira waliba cadli muxaqaqa wey oo taxqiiqa fainahaa alfaadaas macduulatu waa mid laga soo leexiyey can alfaad اlcadadi cadadka alfaadiisii alfaadii alusuuli usuusha ahaayeen mukararatan xaalo ay tahay alfaadaas midda la soo celceliyey ama alfaadii almukararati oo la soo celceliyey qofkay u qoran tahay al uu jirto tusaale meeshii laga keeno hadda kuu tusaalaynaa fa aslu jaaca alqowmu qowmkiyaa yimaadeen uxaada mid mid xaala yihiin markay imaanayeen ma wada socon midaa yimid haddana mid kalaa yimid haddana mid kalaa yimid islama socon jaaca alqowmu qowmkiyaa yimaadeen marka aad tidhahda jaaca alqowmu waa la fahmay qoomkii inay yimaadeen laakiin maxaa naga qarsoon xaaladday ku yimaadeen iyo kayfki iyo qaabka miyay wada socdeen mase mid miday usoo galeen taasaa qarsoon markaad rabta ina caddaydo xaalaad la imaanaya uxaaba mid mid xaale ay yihiin wuu ku yidhi fa aslu jaacal qowm qowmkiyaa yimaadeen uxaaba mid mid xaal ay yihiin waa xaalo asalku wuxuu ahaa jaa-u waa yimaadeen waaxidan waaxidan xaal ay yihiin kuwa kala tartiibsan waaxidan waaxidan ay mutaratibiina w ayagoo kala tartiibsan oo aan wada soconoo kala dambeeya ah marka waaxidan waaxidan marka hor ahaa wakadaa sidaasu ahaaday aslu mawcid mawxad mawxadna waa sidoo kale jaaca alqawmu qowmkiyaa yimaadeen waaxidan waaxidan ay ahaa asalku wa aslu jaaca alqowmu qowmkiyaa yimaadeen matna laba laba xalayhin asalku see ahaa jaauu qowmkiyaa yimaadeen inayni inayni xaalo ay yihiin laba labo ayagoo laba laba u wada socday yimaadeen labada maray soo galeen wkadaal fi lbaaqi wlxukmu xukun sidaas ayuu ahaaday fi lbaaqi inta hartayna xukunku waa nuucaas oo jaaa alqowmu qowmki ay yimaadeen ulaaثa asalku muxuu ahaa jaauu qowmki ay yimaadeen alaaatan alaaatan saas kuwa waay waimaa taqdiiran halkay ku cadfan tahay imaa taxqiiqan cadligii imaa taxqiiqan inuu noqdo mid oo xaqiijin ah oo la xaqiijiyey wa imaa taqdiiran iyo inuu noqdo qadarid wadaali wadaalika misaalkii taqdiirta midka ahaa kalaclaami waa calamyaalka asmaada calamkaa allatii calamyaalka calaa wasni fucal ku socda calaa wasni fucal wadaalika misaalkii ka cumar oo kale weeye iyo wazufar saaxibu abi xaniifa shiiqii weynaa ee imaamka ahaa bkhaalid zufar ibnu hudayn ee abu xaniife saaxiibkiisa ahaa ee sanadii shaafici dhashay dhintay isagu boqol iyo konton markay hijriyadu hajiiqii dhintay wey marka fiiri cumar zufar zuxal xidiga oo samada toddobaad ku yaallo zuxalka la yihahdo ah, soomaalidu wax yaray bedelaan zaxala yidhahda hmm. zaxal maana waa zuxal afar iyo toban calama sidaas ku timi dhammaantood fucalkaasi wada socda ah, marka koob iyo tobana uu kuu dhigaa kawaakib wajumax waquzac wajusham wamudar wacusam wamuja wadulaf wahubal wabulag waqufam wafucal saddexna matnigayba kuu taalla mutamimada afar iyo tobankii waa kuwa ka cumar oo kale wazufar shiiqa la yidhaha oo kale wazuxal xidiga la yidhaahdo oo kale asmaadaas waa maa laa yansarif hal cilaana muxaqaqa oo ah calamnimo waxaana la rabaa qaaidadiis qaacidadii naxwadu inaysan jebin oo calamnimadu keligeed sarfiga ma mancido waa in cillo kale lagu daro cillo kale markay waayeen naxwooleydu waxay idhaahdeen waxaan ku qadarayna in cadli ku jiro saasaan u niyeysanayna ah. hal cilay ku arkeen oo ah calamnimo isimkiina waa malansar zufar weligiis waa malansar cumar waa malansar zuxal waa malansar hubel sanabka la dhii jiray waa malansar ah. marka maalansarifnimadaas halkaas cilay arkeen halkaas waxaan rabaa calamnimo calamnimo isimkana malansar calamnimona keligeed farsiga ma diidi karo si aan qaacidadii u jebin waxay dhahan cadliga ku jiraan ku qadarayna oo halkaa laga keenay faacila laga keenaan leenahay faacil marka laga reebo kan ugu dambeeya fucal isaga afcal laga keena afcala laga keena inta kale faacila laga keenaan leenahay cumar maxaa leedahay waxaa laga keenay caamir zufar maxaa leedahay zaafir zuxal halkaa laga keenay zaaxil jumc halkaa laga keenay jaamic qusax halkaa laga keenay qaazic jusam halkaa laga keenay jaasim mudar halkaa laga keenay maadir cusam halkaa laga keenay caasim muja halkaa laga keenay maaji dulaf halkaa laga keenay daalif hubalna haabil wey bulaqna baaliq qusamna qaasim fucal laakiin asaga afcala laga keenay marka saasay u niyeysteen si aan qaacidada uga jirin marka laba cilaa ku jirta yihahda waa calamnimo iyo cadli wuxuu ku yidhi وإma تقديرا وذلika مثاalkii kaلأعلاami waa calamyaalka oo kale allatii calamyaalka calىa wsni فcل ku sugnaatay وذalika tusaalihii ka cmar iyo وزفr cmar ninka la ydhah زفr shiqa la yidhaah زuxl xidiga la ydhah oo kale faإnahaa aclaamtaas lamaa sumicad markii la maqlay mamnuucatan xaalo ay tahay mid loo diiday min aصarفi tanwiintii carabtii waxaa laga maqlay iyadoo sarfi loo diiday fainahaa calamyaalkaas aclaamtaas asmaadaas calamkaa lamaa sumicat markii la maqlay mamnuucatan xaalo ay tahay mid loo diiday min asarfi walxaalna loo diiday laysa fiihaa dhexdeeda uusan ku sugnayn cilatun daahiratun cilo muuqata ciladaasoo kayrulcalamiyati aan calamnimo ahayn cilo muuqata oo aan calamnimo ahayna laguma hayo marka lamaa sumicad lamaadaasa jawaab rabtay jawaabkii waa kan marka lamaa sumicad markii la maqlay ayadoo safiga loo diiday calamnimo cilla aan ahaynoo muuqatana aan lagu arag qadaruu waxay qadareen culummadii nuxaadu fiihaa calamyaalkaas alcadla cadligay ku qadareen waxay yidhahdeen cadliyaa loo niyeysana inuu ku jira cadli cilladaasa lagu daraa calamnimada cadligay ku qadareen iyo wa calamyaalkaas macduulatu mid laga soo iiray oo laga soo leexiyey inay tahay can caamirin wa can zaafirin wa can zaahilin faacilaa laga keenay saasaan ku awilayna yidhahdeen cumar halkaa laga keenay caamir zufar halkaa laga keenay zaafir zuxal halkaa laga keenay saasaan aan niyeysayna yidha marka qaacidadu waa u ilaashata Ah, laba cilaa ku jirta alcalamiyatu maca alcazmi saasay yidhahdeen qadaruu waxay naxwoolaydi ku qadareen fiihaa aclaamtaas alcadla iyo wa annahaa aclaamtaas macduulatun mid laga soo leexiyey inay tahay can caamirin wa can zaafirin wa can zaaxirin wa ama taniiu ciladii afraad u gal taniif wa ama taniiu taniif fahuwa taniisku calىa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexaad u ahaatay taniiska oo sarfiga diido wey waxaa hadda halkan looga hadlaya ee calaamatu taniis oo ka dhan maa taniiska oo sarfiga diida waa saddex waa ma taniisu taniis fahuwa taniisku calىa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexaad korkood u ahaaday ka bedelo taniisin ayuu ahaaday bilif lagu dhadigayo isimka inuu muanaf yahay waxaa lagu garanaa aliftaas waxay noqon kartaa maqsuuro waxay noqon kartaa mamduudo labadaba waa noqon kartaa ayadoo maqsuuraad maqsuura waxaa la dhaha alifka aan hamsa ka dambayn sida xubla dikraa mamduudana maxaa la yidhahdaa alifta hamsa ka dambaydo sida saxraa xamraa kaniisin dhadigayn bilif alif lagu dhadigeeyo iyo wataniisin dhadigayn bitaay ta lagu dhadigeeyo isimku waa mudakar laakiin ta kaliyaa ku jiro xamsata dalxata fiidi dalxa ma muanasa xagga macnaha hay waa nin magci ah, laakiin taniiska halku uga jira lafdiga taa ku jiro iyo wataniisin dhadigayn bilmacnaa xagga macnaha laga dhadigeeyo sucaada zaynaba fiidi zaynaba ma taa ku jirta ma alifaa ku jira calaamad dhadigan kuma jirto marka xagga lafteeda laakiin mu'anasnimada halkaan ka fahmayna macnaha waa gabar magaceed ah, waa gabar magaceed waa gabar magaceed zaynab zaynabu sucaadu oo kale waxaa dhici karta taaniiska lafdiga iyo taaniiska macnawiga inay isku darsamaan sida faatimata oo kale faatimata lafdiga waa uga jira taaniis soo maaha macnahana waa mu'anas waxaa kuugu daraya kawaakibka waqad yجtamicu taniiثu bilafdi wاlmacnaa fii kelimati waaxidati naxwu faatima waa kan ku yidhi labadii baa kulmi karaan marka taniiska sarfiga diida meequu noqday saddex taniis bilf taniis bita taniis bilmacna fataniisu dhadigaynta bilif alif wax lagu dhadigeeyo yamnacu waa diidaa asarfa sarfiga muطlaqan kala qaadlaan xaalu yahay muطlaqan xaa loola jeedaa sharca kawaakibka fiiri fiiri afhaantida muطlaqan xaa loola jeedaa ey sawaaun waxaa isku mid ah kaana inuu ahaado isimka aliftu ku jirtaa nakiratan am amase macrifatan waa isku mid ama nakira ha ahaado ama macrifa ha ahaado mufradan mufrad ha ahaado am jamcan ha ahaado isman ha ahaado ism muj ism jaamida am sifatan ha ahaado kala qaad male ah. wuxuu noqon karaa ismka alifutaniidka ku jira mid nakira sida xubla oo kale ah. sida marda oo kale sida dikra oo kale wuxuu noqon karaa mid macrifa sida zakariya oo kale labadaba noqon karaa ah. wuxuu noqon karaa mufrad sida xubla sida dikra wuxuu noqon karaa jamca sida marda mardaa waa jamcu mariidin hal midoo jirana waxaa la yidhaha mariid kuwii badnaana mardaa jariix jarxa qatiil mid la dilay qatla ah. marka ha kala qaadin mulaqantii marka kawaakibkaa kuu fasiray waxaa loola jeedaa mulaqan ha kala qaadin sawaaء kaana nakiratan am maxrufa mufradan am jar isman am صifa ha kala qaadin ah. صifadii waxaa ka mid a xubla waxaa ka mid a dikra ismkiina zakariya a ka mid a saxra a ka mid a marka kala qaad ma fataniisu dhadigayn bilif alif lagu dhadigeeya yamnacu waa diida asarfa sarfiga muطlaqan kala qaad la-aan xaale uu yahay isimkaas ayadoon la kala qaadayn nakira iyo macrifo mufrad iyo jamac ism iyo صifo midna ayadoon la kala qaadayn sawaaun waxaa kaloo isku mid ah sawaaun waxaa isku mid ah kaanat ilalifu aliftu inay ahaato maqsuuratan tu la oo aan hamse ka dambayn wadaalika tusaalihii ka xubla oo kale wey gabar uurle wa mardaa dad badan oo jiran wa dikraa xasuus fiiri muxuu saddexda misaal kuugu misaaliyey wuxuu kuugu misaaliyey xarafka ugu horeeya shaqalka sidii la raba inuu ku imaan karo ee aysan fadxa kaliya ku imaanayn uu ku imaan karo facla sida waxa weeyaan marda inuu ku imaan karo fucla sida cubla inuu ku imaan karo ficla sida dikra saddexda misaal saasuu kugu keeno inaad ogaato inaan xarafka ugu horeeya shaqalkiisa isan waxa weya uu mutlaqiya oo facla ficla fucla intaba ku imaanayo alifulmaqsuur waa kaasa ow kaanat ha ahaato aliftu mamduudatan maxaa loola jeedaa alif mamduudaa alif hamsa ka dambayd alif mamduuda maxaa loola jeedaa alif hamsa ka dambayd wadaalika tusaale ka saxraa banaan oo kale weeye wa xamraa gabar gaduudan oo kale weeye wa zakariya ninka zakariya la yidhahdo oo kale weeye waa ashyaaa shayaal badan wey ah. kuwaanuna waa mamduudka wa haadihi alcilatu ciladan oo waa tee waa taniis bilf taniis bilf wa haadihi cilatu ciladan oo waa tee taniis bilf hiya alcilatu waa ciladii cilada ahaniyatu labayda ciladoo min alcilatayni labada cilo ka mida allatayni labada cilo kullu waaxidatin mid kastoo minumaa labadooda ka mid ah tamnacu ay diiddo asarfa waxdaa keligeed xaalay tahay oo fataquumu ay istaagto maqaama alcilatayn labada cillo booskooda labadii cillo oo mid walba keligeed sarfiga diidi jirtay oo ay istaagi jirtay laba cillo booskood mid kamida wey midaan tii kalena tay ahe siiqatu muntahaljumuc waa soo qaaday marka labadii waa noo dhammaaday ciladii koowaad oo keligeed sarfi diida waxay ahayd siiqatu muntahaljumuc ciladii labaadna maxay noqotay taniis bilali khalaas wa haadihi alcilatu ciladan hiy cilatu waa ciladii ciladii athaaniyatu oo labayday ciladaasoo min alcilatayni labadii cilo ka mid ah allatayni labadii cilo kullu waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid ah tamnacu ay diidi jirtay asarfa sarfiga wadaa keligeed xaalay tahay tamnacu ay diido asarfa sarfiga waa tanwiineed wadaa keligeed xaalay tahay oo fa taquumu ay istaagto maqaamal cilatayn labada cilo boosheed ama taamisu dhadigayn bitaa ta wax lagu dhadigeeyo isimkan macnaahaan la fiirinma lafdiga kaliyaa la fiirina lafdigaa ta uga jirta waama taamisu dhadigayn bitaa ta wax lagu dhadigeeyo fayamnacu waa diidaa asarfa sarfiga maca alcalamiyati calamnimada la jirkeeda ama macnaha ha noqdo muanas ama ha noqdo mudakr marba haddii lafdiga ta uga jirto calam hadduu noqdoba malaynsari laakiin hadduusan calam ahayn malansarif ma taayad ay ku jirto calam waa ism maa wadica lishayin bicayni ajrumigaa lagu soo bartay calam maxaa la idhaahdaa maa wadica lishayin bicayni hadda fiiri dimashqa magaalo kasta miyaa la idhaha dimashqa magacaas yaa iskale magaalada caasimadda u ah syriya soo maaha baqdaad magaalo walba miyaa la yidhahdaa yaa iskale magaalada caasimada waa ciraaq qaahira qaahira magaalo walba ma qaahira la magac ka dhexeeya miya buldaanta maya hal magaala iskale soo marka magacyadaas ama magaalo ha lahaad cali a la yidhaha cali ma dadka o dhan a la yidhaha mase qof gaaraha la yidhaha qof gaaraha la yidhaha marka la bixinaa fiiri magacan marka la bixinayo qofka lagu magacaabayo inuu dadka ka dhexeeya miyaa loo dejiyey mase inuu cid gaara u yeesho khalaas calab waa kaasa hadhow marka toban cali haddaad aragto waa leedahay mid walba abiis markuu dejinaya keligiis u deji hadda fiiri aaba adiga markuu neef kuu qalay adiga hadda magacaa abukan abukan marka aaba markuu u bixinaya ninkan ma wuxuu islahaa magac dadka ka dhexay deji may wuxuu islahaa magac wiilkaagaan ad wiilasha uga dhex yeerato oo maarata isaga u gaara u degso aaba kala marka abukan mid kale u baxshay oo asna islaa wiilkaaga kuugu gaar noqo mid kale gusha marka tawaafuqa le waa isku dhe way iswaafaqeen ayagoon ku tashan laakiin aslulwadciga magacan marka la dejinayo waxaa loo dejinaya waa maxay in uu qofkan u gaar noqdo waa calam marka hadda maalan magaalo ayaa la yidhaahdaa maalan waxaan sheegnaa dimashka haddii magaalo kale meel ka dhiso dimashka u baxsho magacyada waa isku waafaqid maahane markii la dejinayo looma deji inuu magaalooyinka ka dhexeey magaca marka waa noocaas marka magac kasta oo marka la magacaas la dejinayo loo dejiyo shay gaar ah maxaa la idhaahdaa calam calam al yaa calam horta fahmay calam yaa fahmay rag o dhan rag fahmay iska dhigayan haye adigu waa fahamta soo maa haye haddeena ku weydiinaya calam haddaad fahamteed haye rajulun calamayo shaatun calamayo kitaabun calamayo haye tafsir tafsir الqur'aan الcaظiim calamayo ma sha allah albidaaya والnihaaya kitaab magaciis wey calamiya calam wey ila halkaas kitaaba loo dejiye magacaas saas wey kutubta hor kan haddaan haysayno haye kawa alkawaakib duriya ma calam mise waa nakir calam wey ila halkaa kitaaba la yidhaha hadda maqribka midka kale arkayna kawaakib lama yihi soo ma marka calam waa la fahmaan umalena marka calam fiiri hadda qalamun qalam ma calam mise waa nakiro nakiro wey ilaa qalam kasta waa qalam soo ma jeedi marka calam waa la fahmay khalaas calam waa la fahmay alxamdulilah marka waxaa leeda fiiri isim kasta oo calam ah oo ta u ku jirta waa malaysarf laakiin hadduusan calam ahayn ta u ku jirto malaysarf noqon ma hadda maxaad leeda marka soo qabo markaa balxa ta balxa ma rag o dhanaa la yidhaha may nin gaaraa la yidhaha soo ma xamza ta ma rag o dhanaa la yidhaha may mid gaaraa la yidhaha faatimata ma dumarka o dhan a la yidhaha may mid gaaraa ah la yidhaha waa carab waa malaysani marka faatimata meeqaa ku jirta cillo labo alcalamiyatu maca tamiis allafdiyi weliba macnawina waata baalaxaa taa meeqaa ku jirta labo alcalamiyatu maca tamiis allafdiyi haye qaaimatun gabar taagan qaaimatun qaaimatun maxaan u tawinina malaysani baa noqota calab maaha sifa waa ku jirtaa ha calab maaha ha calab maaha calab maaha ta waa ku jirtaa laakiin calab maaha maxaa yl ayu gabar kastoo istaagto waxaa leenahay qaa'imatu gabar kastoo fadhiisata jaalisatun gabar kastoo iska tagta zaahibatun khaarijatun qaari'atu ayu kaatibatun marka ta ha ku jirtee ee calab maaha marka xaaladda aan ta'du ku jirin isim waxaa rabaa xaaladda uusan calamka ahayn tada ku jirta sarigu ma diidi karto maxaa yal tamiisku keligii sariga ma diido cilo kaluu rabay oo ciladee kaloo rabay calamnimo hmm, calamnimo rab marka isim kastoo taw ku jirto calamna muxuu yahay malaysari makata malaysari makata malaysarde waay ama taniisu dhadigayn bitaay taa wax lagu dhadigeeyo fayamnacu waa diidaya huwa taniiskaasu asarfa maca alcalamiyati calamnimada la jirkeeda sawaaء waxaa isku mid ah kaana inuu ahaado mucanafkaasu calaman calam calamkoo limudakeri u sugnaaday wadaalika tusaalihi ka dalxata waxamsata oo kale wey aw limu'anafin calamkaas inuu usugnaaday wadaalika miaalkii ka faatimata wey marba haddii ta u ku jirto calamna uu yahay malaysari waama taniiu dhadigayn taniiska almacnawiyu macnaha loo nisbeeyey fa huwa ka taniisi dhadigaynu lamid yahay bitaa lagu dhadigay tamiiska macnawigana wuxuu la mid yahay tamiis bita asna haddii muana uu xagga macnaha ka yahay calamna uu yahay waa malaysani ism kastoo xagga macnaha muanafkaa calamna sida suaada suaada waa gabar magaceed xaggii macnihi muanafka yahay ta u kuma jirto waa calamna dumarkao dhan sucaada lama yidha gabar gaaraha la yidha sooma zaynaba ma dumarkao dhan a la yidha gabar gaaraha la yidha waa calam soo maaha wuxuu lamida kii taadu ku jirtay mar hadduu calam xagga macnihi hadduu muanafka yahy xagga macnihi mar hadduu muanafka yahy laakiin shuruuduu leeyahay midka taadu ku jirtaa shuruud male laakiin kanu shuruuduu leeyahay shuruud ayuu leeyahy soo ma jeedid shuruud ayuu leeyahy soo ma jeedid shuruuduu leeyahy afar shardi mid ka mida waa in laga helo haddaan laga helin ma noqonayo malansarif ma noqonayo midka oo taniidka macnawiga shuruudu leeyahy afar shardi mid kamida waa in laga helo haddii afarta shardi aan mid la helin mid in la helaa la raba maaha in la wada helo afarta shardi mid in laga helaa la raba hal mid haddii laga helo malansarif laakiin afartii shardiba haddii laga waayo munsarif uu noqona hadduu rabtana maalansarif adaa khiyaar midka rabta ka dhigaa lagu leeyay afarta shardiba haddii la waayo munsarif waa noqon kara maalansarif waa noqon kara falaka alkhiyaar ada khiyaarka iskale ah. waama taniisu dhadigaynta taniiska almacnawiyu macnaha loo nisbeeyey fa huwa taniiskaasu ka taniisi dhadigayn oo kale waditaa in lagu dhadigayo kaasu la mid yaho marka uu calam yuhumalay sarfi fayamnacu waa diidayaa sarfiga maca alcalamiyati calamnimada la jirkeeda laakin bishardi an yakuuna ismu ismku waa inuu yahay zaa'idan mid ka badan calى alaaثati axrufin saddex xaraf ayuu ka badan yahay wadalika tusaalihi ka sucaada wa zaynaba oo kale wey saddex sar waa inuu ka badan yahay haddii shardigaas la helo waa maala yansarif sucaada zaynaba waa ka badan yahin saddex xaraf soo maaha calamna waa yihiin taniif macnawiyana waa ku jira maala yansarif shardigaasaa la helo o ulaaiyan ama ulaai waa inuu noqdo ulaaigaasoo muxarak alwasadi xarafka dhexdaa la xarakeeyey saddex xarafoo xarafka dhexe xaraka saaran tahay yaa xaraka yaqaan qof xaraka yaqaana rabi adi gacanta waa utahad xaraka maa tagaan haye sheeg <laughs> sax sax waa ku guulaysat adig kuma weydiin ardaygaas kaa dambeeya weydiina ha waa fatxo kasro damo jazaaka allahu khayr saddexdaas wey ah. damo fadco kasro saddexdaasaa la yidhaahdaa saddexdaas saddexdaas mid kamida dhexdooda inay ka saaranta xarafka dhexe waa inuu xarakaysan yahay haddii xarafka dhexe xarakaysan yahay ta'niis macnawiyana uu ku jiro calamna uu yahay waa malaysan shardigaasaa leha aw amase ulaaiyan waa inuu noqdo ulaaigaasoo muxaraka alwasadi xarafka dhexe la wadaalika tusaalihii ka saqara oo kale wey naarta la yidhahdo dabaqaadka jahanama dabaq ka mida ah wey nacuudu billaahi minha dabaqaadka jahanama mid ka mida ah ayaa la yidhahdaa saqara ah, labaa alla mida waa malaynsarig maxaa yeelay taniis macnawiyaa ku jira naar naar taniis macnawiyaa ku jira waa o saddexda saddex xaraf waato afar ma dhamma laakiin xarafka dhexaa xarakaysan markaa liqiyaami xarfi raabic maqaama taaca laleey awal haddii afar xaraf laga dhigo xarafka afraad ayaa booskii ta'da istaagay saasaa malaysayf looga dhigo haddii uusan afar xaraf dhammayn oo saddex xaraf laga dhigo lianna taxaruka alwasadi qaa'imun maqaama alxarfi araabic xarakada waa culays sukuunkuna waa fudayd xarakadaas xarafka dhexe saaran ayaa istaagayda booskii xarafka afraad lianna taxaruka alwasadi xarafka dhexda la xarakayntiisa qaa'imun maqaama alxarfi raad xarafkii afraad booskiisuu istaaga markaasaa kelimadu cuslaani manay sayfa noqoni marka manay sayfa noqoni ow acjamiyan waa shardi saddexaad ama se cajamiyuu noqon isimkan fiiri tacniis macnawiyaa ku jira laakiin afar xarafmadhama waa saddex xaraf xarafkii dhexena ma xarakaysno laakiin kelimadan asal waxaa dejiya cajami carab ma deji wadaalika tusaalihii ka juura waa magaalada la idhaha juura ah, waa ismu beladin bifaris faris waa iiraan ah, magaalo oo faris iiraana ka mida tusaale magaalo oo faris ku taalla la idhaha juura ah, juura marka maxaa marka markuu ajab noqday maalsaa loogu waajibiyey lixusuuli iqali bilcujmati fii lisaan اcarab ajaminimadaas markay soo dhex gasho luqada carbeed culaysay keeni culayskaasaa marka booskii xarafka afraad istaaga ah. waa lixusuuli iqali culaysaa soo xasila muxuu ku soo xasilaa bilcujmati fii lisaan اcarab rawaakibka ah ajaminimadaas luqada carabiya markay soo dhex gashay culays keeni malaysa noqon hadda juura waa malaysan waa taniis baldatun wey macnaheedu baldatun ama tuuladha tuulo waa ml waa muana sooma waa muana marka muanasnimaa ku jirta juura oo macno wey waana saddex xaraf oo afar xaraf ma dhamo xarafka dhexena ma xarakaysano maxaa looga dhigay malansarif waa ajamina ajaminimadaasaa culayska keenaya ama shardi afraad o manquulan mid laga soo raray waa inuu yahay magacaanu min almudakeri mudaker ilalmucanafi loo soo raray waa la soo raray naqligaas waxaa ku imaanaya culays naqligaasa culays keenaya waa la soo raro mudakera laga soo raray mucanafaa loo soo raray maxaa loola jeedaa magacaan markii hore waxaa loo isticmaali jiray mudaker tusaalahaad dhugfahme wadalika mihaalkii kamaa idaa sumiyat imra'atun kamaa idaa sumiyat imra'atun waa haweeney marka lagu magacaaboo kale bizayda gabanaa waxaa loo baxshay zayd bizayd e bizayd maaha bizayd gabanaa waxaa loo baxshay zayd maaha insarifu noqon hadda fiiri zayd afar xaraf kama kama badno xarafka dhexena ma xarakaysno cajabina lagama soo rarin culayska galay muxuu yahay naqliga w rarida zayd aa gabar loo leeyahy khalaas hadhow ma dhihi karo waxaa la leeyahay jaaad zaydu gabadhii zayd la dhihi jira ati jaaad zaydun ma dhihi kari zayd haddaa tiraa minuu kaa noqon jaaad horta ta la imo ha lagu fahmo wax imaatinkaan faacilka samiy inuu mucanaf yahay jaaad زaydu ra'aytu zayda marartu bizayda gabadhii zayda soo maray zayd marartu bizayda afartaa shardi mid waa in la helo taniidka macnawiga markuu malayasanimada waajib ka dhiga afar xaraf inuu ka badnaado amase haddii shardigaas la waayo xarafka dhexe inuu xarakaysan yahay haddii la waayo ajami inuu asalku ahaa jiray haddii la waayo mudakar in laga soo raray afarta mid kamida ah waa in la helo hal midaa la rabaa maaha laba in la helo waxba looma baaha mid haddii la helo waa ku filay haddii afartaba la waaye ka waran magacaan waa muanas xagga macnaha waana carab afar shardi midna lama hayo waa saddex xaraf xarafka dhexe ma xarakaysna asalka cajami ma ahaa jirin mudakarna lagama keenin sida hindu sida dacdi oo kale isagaa kaaga jawaabaya dhegayso waa kale fain yakun hadduusan sugnaanin shayun shay shaygoo min daalika afarta ka mida daalika halkaa afar afar see lagu ishaara far waa badan yahi waa jamc daalikana waa mufrade bimacnaa madkuur in kii soo sheegay <laughs> weligaa markay isku kaa daabaqi waayaan bimacnaa madkuura leeda fain lam yakun hadduusan sugnaanin shayun shay shaygo min dalika madkuurkaas ka mida afartii la soo sheegay wax ka mida lama hayo wadalika tusaalihii ka hindin oo kale weeye wa dacdin oo kale wey fiiraad hinda waa muanaf macno wey afar xaraf maaha xarafka dhexe ma xarakaysno cajami ma ahan mudakerna lagama soo raro jaaza sarfu sarfi waa banaanya wa tarkuhu in laga tagana waa bannaan yahay wa huwa tarkigaana alaxsanu wanaag badan aad dhigi kartaa jaaءad hindu ra'aytu hinda marartu bihinda jaaءad dadu ra'aytu dada marartu bidada mana insarif waa ka dhigi kartaa munsarif waa ka dhigi kartaa jaaءad hindun ra'aytu hindan marartu bihindin ah jaaءa dadun ra'aytu dadan marartu bidadin labadaba kiyaaro ku laakiin yaa fiican maalanyansarfnimaad ka dhigto fain lam yakun hadduusan sugnaanin shay-un shay shaygoo min daalika madkuurkaas ka mid ah wadaalika tusaalihii ka hinda oo kala weeye wa dacdeed jaasa sarfu sarfi waa banaanya waa banaanya nadaran ilaa kifati lafdi waxaa loo sarfinaa nadaran fiiro la firina ilaa kifati lafdi lafdiga fudaydkiisao bisukuuni uu ku fuldaaday sukuunkaasa labadii cilo culayskoodii ka hortega wa tarkuhu wajaasa tarkuhu sarfiga in laga tagaana u banaan yahu maalansarif laga dhigo maxaa maalansarif looga dhiga looga tegaa sarfigii nadaran liwujuudi lcilatayni labada ciloo laga helaa la fiirina alcalamiyati wataniid marka ah, ku badan jaasa sarfu sarfu waa banaanya hadda waa banaanya keliya lagaa yeeli muxuu banaanaad nadaran ilaa khifati lafdin bisukuun waxaa la fiiriyey lafdigan fudaydka uu fududaado sukuunka ku fududaado wa tarkuhu wajaasa tarkuhu in laga tago sarfigan oo banaanta maanisarif laga dhigo muxuu u banaanaadaa lagu leeyay ah. nadaran liwujuudi lcilatayni alcalamiyati wataniis waxaa la fiiriyey laba cila in laga helay waa calamnimo iyo taniis wa huwa tarkigaana alaxsan wanaag badan xuu wanaag badnaaday taxaashiyan can ilqaa'i lcilatayn waxaa laga fogaanaa labada cilo in la macno tiro ilaa haddaad musarif ka dhigto labada cilo waa macno tiro macno tiridaasaa laga fogaana taxaashiyan can ilqaa'i lcilatayn ahaa wa ama tacriifu tacriif horta tacriif xaa ama tariifu tariif falmuraadu kan loola jeeda bihi tariif alcalamiyatu calamnimada wey calamnimadaa loola jeeda watamnacu asarfa wa tamnacu calamnimadii waa reebe asarfa sarfiga maca wasnilficli meeqa cillo ayaa calamnimada sarfiga la mancidaa lix lix lix lix meeqa cillay sarfiga la mancida calamnimadu lix lixdii tiiso hadde wtamnacu carabnimadii way reebayda asarfa maca wasni اficli o wadalika tusaalihii kaxmada wayaziida oo kale wey wa maca alcadlina waa reebe waa ciladii labaad wadalika miaalkii ka cumara iyo wazufar oo kale wey wa maca tacniisina waa reebe kamaa taqadama sida hadda soo hormaray saddex afar wa maca tarkiibi اlmasjiyi tarkiibka masjiga la jirkiisana waa reebe ka baclabaka ومع الف والنون زيادة الف والنون ولا jirkiisna waa reebe نحو cثمaaن oo kale ومعa الcujمة cajaminimadana waa reebe la jirkeeda ah, oo calamnimo iyo cajaminimo isimka hadday iskugu darsamaan maalaysarifu noqona kamaa sayأti sida imaan doona halkaasna tacriifan ku fahmi وama tarkiibu tarkiib wlmuraadu ujeedada bi tarkiib loola jeedaa tarkiib waa badan yahaye halkan marka la joogo maalaysarif la joogo tarkiibka loo jeedaa atarkiib اlmasjiyu waa tarkiibka masjiga tarkiibka oo masjiga wey maxaa loola maxaa la idhaha tarkiib masjiya jaclu smayni isman waaxida wey laba isima ah, hal ism laga dhiga laba isma inta la isku daro a ah, hal ism laga dhiga saasaa la yidhaha tarkiib masji ah wاlmuraadu kan loola jeeda bitarkiib atarkiibu waa tarkiibka tarkiibka almasjiyu ee dheehidda loo nisbeeyey tarkiibka almakhtuumu lagu qatimay bikayri weyhi weyhi waxaan ahayn tarkiibka haddii weyhi lagu qatimo isagoo malaysari soo ogaana siiba weyhi camra weyhi khaala weyhi darasta weyhi wadaalika mihaalkii ka baclabaka oo kale weeye baclabaka waxaa la yska saaray bacla oo magac sanam ah iyo baka oo ah magaalada ninkii madaxda ka ahaa ninkii magaalada madaxda ka ahaa oo la yidhaha baka iyo sanam oo la dhihi jiray bacla labadiyaa laysku daray markaasaa laga dhigay isim malansarifa baclaba ka waa magaalo bayruud wadanka hadda la yidhaha ka mid ah dhanka galbeed uga dhanka waxaan rabaa qorax ka soo bax uga taalla bayruud hmm, sharqiya bayruud waay magaaladaasaa la ydhaha baclabaka iyo waxadra mawt xadara iyo mawt aa la ysku daray markaasaa magaalo gobol yaman ka mid ah aa magac looga dhigo leedaha xadramawt gobol yaman ka mida ah waddankan yamaneed aa magac looga dhigo marka tarkiib maxaa loola jeedaa tarkiib masji ah oo weyhi aan lagu qatimin oo inaad tidha marka lagu weydiiyo waayo falaa ymnacu asarfa falaa yamnacu huwa tarkiibkii ma diido asarfa sarfiga ma diido ilaa maca alcalamiyati calaamnimada la jirkeeda maahan tarkiibka masjiga maca sifo sarfiga ma diidi karo laakiin goormuu diidi karaa maca alcalamiya marka calamnima la jirto halkaas maruu diidi karaa ilaa maca alcalamiyati falaa yamnacu ma diido tarkiibka masjiga alasarfa sarfiga ma diido dhe falaa yamnacu ma diido huwa tarkiibkii masiga ahaa asarfa ma diido ilaa maca alcalamiyati maaha wa ama alalifu wanuunu alifta iyo nuunta aliftay nuunta azaa'idataani ee ziyaadada ah fayamnacaani sarfa sarfiga waa diidaan maca alcalamiyati calamnimo la jirkeeda calamnimada waa la shaqeeya siyaatualifonuun oo isimka hadday galaan calamnimo iyo siyaatualifonuun maalhasalfu noqda wadaalika tusaalihii ka cimraana oo kale weeye wa cumaana oo kale weeye وشعبان ورمضان oo kale ah, saddex miثaal maxaa lagu siiyey halo saddex aan ah uga dhigno u fiirso waxaan ku ni ka Imraan oo kale weey wa Uthman oo kale weey wa Shacbaan oo kale weey aan saddex ah uga dhigno haye xarafka ugu horeeya shaqalkiisa in la fiiriyo oo sidii la rabo loogu dhawaaq karo Uthman waa noqon kara Imraan waa noqon kara shacbaanna waa noqon kara soo maa marka dhinac kasta uga dhawaaq taas waa maxay marka cimraana waa malaysare meeqa cilaa ku jirta labo kow calamnimaa ku jirta cimraan ma rag o dhanaa lagu magacaaba maya nin gaara wey waa calam siyatalifunuhna ku jirta cumaana laba cilaa ku jirta waa calamnimo iyo siyatalifunuh shacbaanna waa laba ramadaanna waa laba wsal allahu wsalaam wbaaraka calaa nabiyina